alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal allah wslm wbaarak wancam cla nabiyina muxamed wcla alihi wasxaabihi wman tabicahum biixsaani ila ywm اddiin ama bacd waxau hi musanifku raximah اllah tacaala fasl wqad dakla ayضa fima dakarnaah min aliimaani bih wqad dakla waxaa soo galay ayضan hadalka lagu noqoyo fيma dakarnaahu wixii aynu sheegnay oo min aliimaani bihi alla in la rumeeye ahaatay iyo wa bikutubihi kutubtiis iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiis iyo wa rusulihi rusushiis aliimaanu in la rumeeyo biana almuminiina muminiintu yarawnahu inay arkayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yarawnahu ywma alqiyaamati maalinta qiyaame ciyaanan ay ru'yata ciyaanin aragti in lagu arkayo oo indhahooda ay ku arkayaan biabsaarihim araggoodana ay ku arkayaan waa tawkiid iyo xoojin wey yacnii ru'yadaasi inay tahay ru'yatun cayniyatun basariya inay tahay indhahooda inay ilaahay subxaana wa tacaala ku arkayaan tii cilmiga ahayd maaha kamaa yarawna sida ay u arkayaan alshamsa quraxda saxwan xaalay tahay saafi laysa duunaha sokadeed aanu ahaanin saxaabun wax daruuri aanay ahaanin yani saxwan baa lasii cadaynaya wa sifatun kaashifa saxwan macnaheedu waa laysa duunaha saxaab waa inay samadu saafi tahay wax daruura aanay lahayn wakamaa yarawna sida ay u arkayaan alqamara dayax layla badri habeenka cadada ama afariyo tobnaadka ee uu dhammayska tiray laa yudaamuuna isku waxa wey cidhiiryi maayaan ama isdulmin maayaan fii ru'yatihi aragtidiisa aynu horaynu usoo sheegnay laa yudaammuuna haddii la yidhaahdo macnuhu wuxuu noqonayaa laa yandamu bacdukum ila bacdin yani isu ururi maysaan oo istusi maysaan oo aragtideedu cidhiidi idinkuma aha qof waliba halkuu taagan yahay buu ku arkaya all subaana wataaa haddii la khafiifiyana yani isdulmin maysaan oo laysku cidhiidhin maayo oo qofna qofka kale ka riixi maayo aragtida yarawnahu alla waa arkayaan subxaanahu xumaan ka nasahnaya fii carasaati lqiyaama maalinta qiyaamo bannaankeeda mowqifka la taagan yahay bay ku arkayaan uma yarawnahu intaa dabadeed alla waa arkayaan bacda dukhuuli اljannati jannada gelitaankeeda dabadeed ayay alla arkayaan kama yashaau allahu tacaala sida alla uu u doonay shiku halkan wuxuu kaga hadlaya masala ru'ya masalada loo yaqaano muminiintu ama dadkuba bini aadamku alle subxaanahu wa tacaala inay arkayaan shiikhuna laba xaaluu u kala qaaday xaaladii waa bacda dukhuuli اljanna ilaahay aragtida la arkaya waa laysku waafaqsan yaha muminiinta gaar inay ku tahay ahlujannaha ayaa iska leh waxaa loo yaqaanaa ru'yatu tashriif baa loo yaqaanaa muminiinta lagu sharfaya ahluljannaha lagu karaamaynaya lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna masiid liladiina axsanuu lxusna waziyaada nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku macneeyey hiya nadaru ilى allahi caza wajal yani ilaahay in la arkayo ayaa waxa weyan looga jeeda xaalada noocaasi wax hadali kuma sugno laakiin ru'yadan kale ka horaysa yarawnahu subxaanahu fi carasaati ywmi اlqiyaama waa mowqifka marka la taagan yahay ee alla subxaanahu wa tacaala uu u iman doono dadka lifasli اlqada si loo kala xukumo oo loo kala sooco ayaa axaadiista dawaahirteedu waxay in badanoo ka midi tilmaamaysaa see saxiixanka ku timi xadiiu shafaaca min xadiii abi hurayra wa min xadiii abi saciid iyo axaadiis kaleba waxa laga fahmaya dadkuba alle subxaanahu wa inay arkayaan riwaayaadka qaar waxaa laga fahmayaa watabqa hadihi اlummatu fiiha munaafiquuha fayaatiihim allah fii hayri suura yani ummaddanaa meesha ku soo hadhays waxaa jahanamo loo kaxaynaya fayadhabu ahlu saliibi maca saliibihim wa ahlu cid waliba ciddii ay caabudaysay bay raacaysa wayadhabu asxaabu kulli aalihatin maca aalihatihim dadka saasaa loo kala kaxaynaya man kana yacbud shams yatbacu shams waman kana yacbud lqamar yacbud lqamar dabeedna naartay ku hoobanaya waxaa isu soo harhaya tabqa hadihi lummatu fiiha munaafiquuha ummadda muslimka ah iyo dadkii munaafiqiinta ahaa intii adduunyada la joogay muslimka sheeganaya ee muslimka xukumkiisa lahaa laakiin hoosta gaalada ka ah ayaa soo hadhay iyo dadkii muminiinta kadibna allah u imanaya subxaanahu wa tacaala wuxuuna ugu imanaya qaabkii iyo tilmaamihii loogu sheegay tilmaamo aan ahayn dabeedna waxay odhanayaan rabbiga iyo ma tihid bay odhanayaan dabeedna alla subxaanahu wa tacaala haddana waa istusaya tilmaamihii lagu sheegay ayuu alla subxaanahu wa tacaala isku tusaya markaasay alle subxaanahu wa tacaala arkayaan xadiidka waxaa laga fahmaya inay munaafiqiintii weli ay la joogaan oo alle subxaanahu watacaala xaaladda ay arkayaan ruyada noocaasana ahlu sunnuhu saddex qowl bay ka cidda ilaahay arkaysa sida loo badan yahay ee mutaqadimiintu u badan yihiin muta'ahiriintuna ay u badnaayeen mashhuurkana ka ah ahlu sunnaha waljamaca agtooda waa in mu'min mooyaane ilaahay cid kale inaanay arkay laa gaal walaa munaafiq sida nusuus badan laga fahmaya muminiinta unbay gaar ku tahay ama carasaadka ha noqoto ama jannada ha noqoto gaallo ilaahay arki maayo imaamu maalik baa saas yidhi imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh waa ka odhanaya lama xajaba haulaa fi xaali sukhd dalla cala ana almuminiina yarawnahu fi rida kala inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu maaligna hadalkaa hadal lamiduu ku hadlay yani haddii gaaladu ay ilaahay arkayaan laguma sheegeen gaalada waxyaabaha lagu ciqaabaya inay ka mid tahay ilaah in laga xijaabay waa waxay ka siman yihiin marka adiladaasi waxay tilmaamaysaa inaanay gaaladu ilaahay arkayn xaal laba aqwaashuna saynu tilmaannay waa saddex qowl waa qowlkaa loo badan yahay oo munaafiq iyo gaal kale toonna ilaahay arki maayo qowlka labaad waa qowlka odhanaya muslimiinta ama muminiinta iyo dadka munaafiqiinta ah ee adduunyada intii la joogay islaam sheeganaya intaasaa ilaahay arkaya mowqifka marka la joogo kadibna hadha waa qaybsamayaan jannada dadka muminiinta unbaa ku arkaya alla subxaanahu watacaala laakiin mowqifka ru'yadiisu tashmalu lmuminiina wlmunaafiqiin kaasina waa qowl weyn wlka labaad waa munaafiqiinta iyo muminiinta qowlka saddexaadna waa ljamiic اnnaas almuminiin wa almunaafiqiin wاlkaafiriin saddexduba ilaahay way arkayaan aragtidaasina waa ru'yatu tacriifin wa takhwiif baa la yidhahda waa ru'yo ilaahay uu isku tusayo laguna badin gelinayo oo waxaa ciqaabaya la xisaabtamaya waa alle subxaanahu watacaala aragtida ay arkayaan tashriif maa ee waa takhwiif waa badingelin ya qofka mukhaalafada sameeyey ciddii uu gefka ka gale mas-uulka ahayd ama ardaygu markuu macallinka arko isagoo dembigiisa og waxa weeye aragtidaasi badin badan bay kusii kalifaysa badin badan bay kusii kalifaysa marka ujeedadeedu karaamayn ma ah ee waxa ay tahay badingelin bay tahay all saaay u arkaya shekhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahy saddexda qowlba ahlu leh in laysku qabsado laysku tabdiiciyana maah in laysku qabsado oo laysku tabdiiciyana ma ah laakiin saynu tilmaanay qowlka mashhuurkahi waa qowlka noocaas adilo badanina ay tilmaamayso ishkaalku wuxuu ka taagan yahay oo keliya xadiiu shafaaca awaahirtiisa waxa laga fahmayo ayuumbaa ishkaalku uu ku sugan yahi nawowi raxmatullaahi calayh isagu waxaabuu taagan yahay in masalada laysku waafaqsan yahay gaal iyo munaafiqtoonna ilaahay inaanay arkayn xadiiku shafaacana uu tawjiihiyey oo waxa uu ihi markay munaafiqiintu ay arkayaan ay muminiinta la socdaan iyo khubaraatu min ahli lkitaab waxoogaaga ahlulkitaabka ah waa marka hore ee all subaanahu wataaal uu si kale isu tusay laakiin marka dambe ee all subaanahu wataaala xaqiiqadii uugu imanayo marlabaadkaas lama sheegin inay la joogaan lama sheegin kumana cadda adilada kalena waxay tilmaamaysaa inaanay arkin khilaafku wuxuu ku dhisan yahay axaadiistaasuu ku dhisan yahay wuxuuna tambiyey shekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayh inaan la ilaaqay gaaladu ama munaafiqiintu oo xaqiiqadoodu gaalnimo ay tahay inay ilaahay arkayaan inaan la ilaaqay oo ta noocaasi ay madmuum tahay oo haddii lagu weydiiyo hal ilkufaar aw ilmunaafiquun yarawna rabbahum haddii lagu yidhaahdo nacam inaan la ilaaqin ee haddii xitaa qowlka aad ku qanacda in lagu qaydo nacam yarawnahu fi lcarafaat aw fi lmawqif uma yuxjabuun kadibna waa laga xijaabaya si aynaan u khilaafin adilada badan ee tilmaamaysa gaal ilaahay inaanu arkayn munaafiquna waa gaalwe masalada raajixeed waa sidaas amaa masalada ru'yada guud ahaan ilaahay in la arki karo oo dadku ay arkayaan ta noocaasa adiladeedu waa mutawaatir wey hadday kitaabka alle noqoto iyo hadday sunada nabiga alayhi salaau wasalaam noqoto aad bay u badan tahay wujuuhu ymaidin naaira ilaa rabbiha naaira waa kii shiikhu adiladeeda inoo soo tilmaamay adilada badan ee tilmaamaysa lahum maa yashaauna fiiha waladayna maziid liladiina axsanu lxusna waziyaada iyo adilada la midka ah laa tudrikhu labsaar wahuwa yudriku labsaar qaala lan taraani wlakin indur ila ljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraani diladu aad bay u badantahy axaadiia nabiga calayhi salaau wasalaam waa axaadii mutawaatira oo uruq kala duwan iyo saxaabo kala duwan laga soo naqliyey wamima tawatara xadiiu man kadab wman banaa lilahi bayta waxtasab wa ru'yat lmuminiina lrabbihim waruyatun shafaacat wlxawdu wmasxu khufayni wahadii bacdu qolyaha diidan sida muctasilado kale dawaahirta ama adilada ay daliishanayaan ahlu waxay yidhaahdeen ahlu daliil u tahay muctasiladu markay daliishadeen laa tudrikuhu labsaar aragyaalku ilaahay ma koobaanoo ma haleelaan wa yudriku labsaar wa huwa latiifu waxaa culimmadu ay kaga jawaabeen aayadda lafteeda in laga fahmayo in alle subxaanahu wa tacaala la arkayo waayo idraagu waxa uu yahay waa ru'yat maca aliixaada waa aragti shayga la arkayo la koobayo caagadda hadda haddaan eego waa ru'yatu ixaada adraktuha bilbasar waxaa lagu koobay araggii baa lagu koobay min jamiic aljawaan dhinacyadoo dhan baad ka arkaysaa weynidiisa ku koobi mayno aragti ku koobi mayno taasaa la diiday idan kii waxa weeye khaaska ahaa haddii la diiday oo ah aragti ilaahay lagu koobayo aragtida lagu koobayo oo ixaado lagu samaynayo ta noocaasa haddii la diiday waxaynu ka fahmaynaa tii guud oo ahayd aragti mutlaqa oo aan lagu koobayn inay waxa weeye taasi dhacaysa laga fahmaya waa qaacidada ah nafyu lakhas ystalzimu wujuud alacam kii khaaska ahaa in la diido waxaa ka laasimaya kii caamka ahaa inuu waxaweeye joogo haddii qof uu ku idhaahdo wax uu ku weydiisto mucayana wax mucayana ama wax uu ku weydiisto oo shay mucayana aad diiddo qadaii qaad buu kuuri dabeedna waxaad ku tidhi hilibkuu qaadi maayo maad odhan qada ku qaadi maayo waxaad ku tidhi hilibkuu qaadi maayo waa qadadii ugu qaalisanayd wuxuu fahmayaa hilibka wax ka sokeeya inaad u qaadayso ayuu fahmaya waayo mid gaara ah haddaad diiday oo aad si gaara ah u danaynayso kii guud ayaa la fahmayaa inaad ogoshahay oo meesha uu jiro waxaa la mida ah adilada ay daliishadeen lantarani lantuna waxay yidhahdeen taabiid bay faa'iidaysaa <clears throat> marka luqada loo noqdana lantu nafyi way faa'iidaysaa Eh, laakiin taabiid mar walba ma faaiidayso qariino ama wax ku lamaan haddii la helo ayay taabiid faaiidaysaa laakiin asaalatan taabiid ma faaiidayso waman ra'a nafya bilan mu'abada faqawla hurdud wasiwaahu facduda ibnu malik fi lkaafiyati shaafiya ku tilmaamo khulaasada eh, kitaabkii uu ka soo gaabiyey ee eh, saddexda kun ee bayd ah ayuu baydkaa ku sheegaa qofka ictiqaadiya lan haddii wax lagu diida inay abadi tahay oo lan taraani xataa qiyaama inaan ilaahay la arkayn qowlkiisa celi qowlka lidka ku ana xooji waxaana taasii xoojinaya qowl tacaala walan yatamanawhu abada bima qadamat ydiih waxaa laga hadlay dadkii yahuudda ahaa fatamanaw lmowta in kuntum saadiqiin tamaniya bal ilaahay wuxuu ka daba keenay walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydi weligoodna tamaniyi maayaan waxaanaynu haynaa adilo kaleo tilmaamaysa inay waxaweeye tamaninayaan inay tamaninayaan adilo tilmaamaysaa la helaya marka iyadoo ta'biid lagu xidhay ayaa haddana waxaynu helaynaa nusuus tilmaamaysa lantaas lan yatamanaw inaanay tabiid inaanay faa'iideyn ta kale isla aayadda markaynu dhinacyo kale ka eegno waxay inoo faaiidaynaysaa ilaahay in la arkayo qaala lan taraani walakin indur ila ljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraani wujuuhda waxaa ka mida ilaahay aragtidiisa waxa lagu xidhay ilaahay waxau hi aniga iyo arki maysid laakiin waxaad eegtaa buurta eeg hadduu meeshiisa baaqi ku noqdo waxa weeye adiguna waad i arkaysa falama tajallaa rabbuhu liljabal jacalahu dakka buurtu way iska xejin weyde ilaahay waxa weeye bixitaankii uu soo baxay uu istusay way iska xejin weydo way burburta jacalahu daka wahara muusa saaiqa waxaa halkaa lagu tilmaamaya adduunyada inta la joogo makhluuqaadku inaanay awood u lahayn ilaahay inay arkaan buurihii baa iska xejin waayey bini aadamna hadalkiisa daan waxay culimmadu oo kale ka qaateen maa culliqa bimumkin fahuwa mumkin buurtu inay baaqi noqoto waa wax suuragala wey mustaxiil ma ah waa wax suuragala wey idan ilaahay in la arkaana waa mid mumkina wey mustaxiil ma ah waxaa kaloo laga qaata nabiyullaahi nuux calayhi salaam markuu ilaahay alab weydiistay aan haboonayn waa lagu canaantay ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq waanta axkam xaakimiin waxaa loogu jawaabay inahu laysa min ahli inahu camalu ayru saalix falaa taslnii ma laysa laka bihi cilm inii aciduka an takuna min aljaahiliin suaashiisaan munaasib ahayn oo nin halaag mutaystay ayuu nabiyulaahi nuux weydiistay in loo badbaadiyo laakiin muuse calayhi salaam markuu alabkaa uu keenay arinii andur ilay hadday noqon lahayd mustaxiil ilaahay in la arko ama aanay bannaanayn sida nuux loogu canantay calayhi salaam baa loogu canaanan lahaa ama waxaa loo odhan lahaa lan ura layma arko jawaabtu taasay noqon lahayd laakiin waxaa la yidhi lan taraani oo macnuhu yahay adduunyada oo aadan iska xejinayn ilaahay aragtidiisa saasaa looga jeeda wejiyo badan baa ku sugan oo tilmaamaya isla aayaddaa lafteeda in alle subxaanahu watacaala ay bannaan tahay in la arko oo ay suuragal tahay masalat ru'ya asalkeedu waa masala ahlu sunnati waljamaca ay waxa weeye isku waafaqsan yihiin waana masaa waaweyn ee caqiidada ka mida ee culimmadu sida gaarka ay u daneeyaan ashaaciradu muctasiladu iyagu waa diidan yihiin iyo jahmiyadu ilaahay lababa arkayay leeyihin ashaaciradu wax dhexdhexaad bay keeneenoo waxay idhaahdeen ilaahay waa la arkaya laakin laa fii jiha jiha lagu arki maayo yacni ru'yatun biduuni jiha waa aragti aan jiha lahayn waa caqiidadii ahayd allahu fi kulli makaan xaggee baa laga eegayaa meel la sugi maayo laa fawq walaa taxt walaa yamiin walaa shimaal walaa amaam walaa khalf inta midna la sugi maayo ru'yo mujarada ayaa la sugay ta noocaasina waa bail wey min aliimaani iimaanka waxa ka mida bilyowmi alaakhiri maalinta dambe la rumaynayo aliimaanu in la rumeeyo bikulli ma kii dhammaantii ahbara bihi nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu uu ka sheekeeyey oo mima kii ka mida yakuunu ahaanaya bacda almowt geerida dabadeed fayuminuuna waxay rumaynayaan ahlu sunnuhu bifitnati alqabri xabaasha imtixaankeeda ayay rumaynayaan wa bicadaabi alqabri cadaabkeedana waa rumaynaya la cadaabaya imtixaanka ama fitnada ciddii ku dhacday iyo wa naciimihii nicmadiisana waa rumaynaya kii ku baasayna in loo nicmaynaya fa alfitnatu fitnada miya fa annaasa dadka yuftanuuna waa la imtixaanaya fii qubuurihim xabaalahooda ayaa lagu imtixaanaya imtixaan baa laga qaaday fa waxaa lagu odhanaya lirajuli ninkii man rabuka rabigaa waa kuma waa kii wamaa diinuka diintaaduna waa tii waman nabiyuka nabigaaguna waa kuma fayuhabbit allaahu ilaahay waa sugaya aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay bilqowli thaabiti qowlkii sugnaa waa qowlu laa ilaaha ila allah ayaa fi lxayaati dunya adduunyada dhow lagu sugaya iyo wa fi laakhirati maalinta aakhiro ayaa lagu sugaya oo ah xabaasha ah sida bara ibni caazib xadiidka saxiix lbukhaariga ku yimi uu leeyahay naزlat fi cadaabi اlqabr aayadani waxay kusoo degtay cadaab lqabriga ayay kusoo degtay yuhabit اllah اladina aamanuu bاlqwl اthabit fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira aayaduna waxaabay ka hadlaysay kuwii la sugayay ee xaqa lagu sugay bay ka hadashay cadaabulqabri wuxuu uga jeedaa kuwii aan la sugin baa la cadaabay kuwii lagu sugayna waa loo nicmaynay waana haddii mid la sugo muqaabilkiisuna waa sugnaanay sidaasuu u tilmaamay cadaabka u tilmaamo waayo aayadda cadaab laguma sheegin aayadda waxaa lagu sheegay ilaahay inuu xaqa ku sugayo dadkii muminiinta ahaa dadkii muminiinta ahaa cagsigeeda lidkeeda waxaa laga fahmayaa dadka aan muminiinta ahayn ee aan lagu sugin iyaga waxa weeye cadaab inay mutaysanayaan sidaa awgeed baa waxa uu leeyahy albara bni caazib naزlat hadihi اlaaya fi cadaabi اlqabr cadaab lqabriga sidaasaa loogu daliishaday fayaquulu lmuminu muminku wuxuu ku jawaabaya odhanaya rabbi rabbigay allahu alla wey wlslaamu islaamkuna diinii waa diintayda wamuxamadu sal اllahu alayh wasalam nabi muxamedna nabiyi waa nabigayga wey nabi maxamedna waa nabigayga wa ama almurtaabu kii shakiyey riwaayaadka qaarna waxaa ku yimi waa ama alkaafir kii gaalka ahaa qaarna waxaa ku yimi waa ama almunaafiq kii munaafiqa ahaa intuba waa isku macno fayaquulu wuxuu odhanaya haa haa oo bimacnaa taah wey uu taahay aa oo ha loo bedelay waayo waxaa waxa weeye xanuujinaya muuqaalka munkar iyo nakiir iyo su'aalaha la weydiinaya iyo xaalkiisa waxaasoo dhan baa dhibay laa adri wuxuu odhanayaa garan maayo samictu nnaasa dadka ayaan maqlay yaquuluuna iyagoo le shayan shay faqultuhu waan idhi yacnii dadku waxay lahaayeen umbaa lalaha fa yudrab waa lagu garaacay bimirzabatin mandaraq baa lala dhacay oo min xadiidin bir waxa weeye ka samaysan fayasiixu waa qaylinay sayxatan qaylo yasmacuhaa uu maqlayo kullu shayin shay dhammaantii ila alinsaanu insaanka mooyaane walow samicaha alinsaanu insaanku hadduu maqli lahaa la saciqa waa suuxi lahaa uma bacda hadihi alfitna imtixaankan dabadeed ima naciimun nicma ahaanays wima cadaabu ama cadaab baa ahaanay ilaa an taquuma asaacat lkubra ilaa waxa weeye qiyaamadii weynayd ilaa an taquuma alqiyaamatu lkubra ilaa ay ka kacaysa qiyaamadii weynayd labadaa xaalaa dadku ku kala sugnaanaya rawdatun min riyaadi ljinaan wa xufratun min xufari niiraan labadaasaa la kala gelaya fatucaadu waa la soo jiarka ayaa loo soo celinaya shiikhu halkan wuxuu inoogu tilmaamay masalo ka mida ah waxyaabaha haybka ah ee la doonaya in la rumeeyo muminiinta tilmaamahooda waxaa ka mida ah hudan lilmuttaqiin aladiina yuminuuna bilhayb masaaishan aynu ku sugannahayna waa almasaa'il alghaybiyaat ama almasaa'il alsamciyaat masaaisha la maqla un ee adilada loo daba fadhiyo ee haybka ah ee alle subxaanahu watacaala uu alle uu kitaabkiisa ku sheegay nabiguna calayhi salaatu wasalaam sunnada saxiixa unagu faahfaahiyey waana waxyaaba ay ku kala qaybsamaan ahlu sunnaha iyo ahlulbidac marka halkaa la yimaado ahlulbidacu in badanoo ka mida waa diidaan waxyaabahay u diidayaanna waxaa ka mida axaadiista ku timi baa axaadii ulaaxaada ama caqligaa diidaya ee axaadii ulaaxaadna masaaisha caqiidada looma daliishado iyo waxyaabaha lamidka ah masaladanaa ka mida ah. fitnat lqabri wa cadaabi qabriga in laysku imtixaanayo sida saxiixa ana imtixaankaasi waa liljamiic yacnii ummadda nebi maxamed khaas kuma ah ummaddan iyo ummadihii tegayba dhammaan waa lawada imtixaanaya dhammaan waa la wada imtixaanaya gaalada ma la imtixaanaya sida xadiidkani tilmaamayo waa la imtixaanaya culimada qaar baa odhanaya imtixaan uma baahna warkoodu waa cadi laakiin xataa gaalada waa la imtixaanaya ambiyada ma la imtixaanaya hadal baa la geliya waayo ambiyada laftooda la isweydiinaya qolo walba nebigoodii baa la weydiinaya marka culimmada qaar waxay yidhahdeen dadkay ka mid yihiin iyagana waxbaa la weydiinaya waayo ambiyada laftoodu macsuumiin ha noqdaan waa bini aadam mukallafa wey binaadam mukalaa wey iyaga laftooda waa la weydiinaya adiladu inooma cadayn laakiin asalku waxa wey dadka inay la mid yihiin laakiin culimmada qaar baa odhanaya waxyaabaha la ysku imtixaanaya iyagaa ka mida ah. iyaga la imtixaani maayo <clears throat> khulaasat lqowl imtixaankaasi waa caam waa liljamiic lmukalaiin eh, su'aalahana waa la isweydiinaya <clears throat> eh, waxaana ka horaysa inta aan imtixaankan la gaadhin waayo shiikhu halkaa dambe wuxuu inoogu sheegay eh, in lagu sugnaanayo naciim ama cadaab intaa xabaasha lagu sugan yahay ka bacdi markay qiyaamadu kacdo tucaadu larwaaxu ila alajsaad nafihii ayaa jirhkii loo soo celinaya oo bimacnaa dadkiibaa lasoo noolaysiinaya halka waxa aynu ka qaadanayna yani xiligan lagu sugan yahay xabaash qofku inaanu noolay waayo marka la soo saaraya naftii lagu soo celinaya waxaynu leenahay xidhiirka ka dhaxeeya nafta iyo jirka waa an qaybood wey an qaybood bay u qaybsantaha qaybta koowaad aljaniin ilmuhu markuu uurka ku jiro jasadkiis iyo ruuxdiisa xidhiidh baa ka dhexeeya uuna noolya marka dhinac laga eego oo waa la ogaanayaa noloshiisa laakiin lama mid aha noloshii qofka adduunka jooga ee ifka jooge ah, lama mid ah waa tacalluq khaasa ah wey oo ka dhaxeeya ruuxdii iyo jasadkii ka dhexeeya waa xayaat ljaniin ama alcalaaqa bayna alruuxi waljasad fi xaalat ljaniin xaalada labaad waa markuu qofku dhasho ilaa uu ka dhimanayo waa tanaynu hadda noolla ah. iyaduna waa calaaqo waa nolosha la yaqaano calaaqada saddexaad waa ta barzakh oo marka qofka xabaasha la geliyo ruuxdaya jasadka xidhiidh baa ka dhexeeya waxaynu ogsoonnahay qofka dhimashadiisu waa in nafta laga qabto wey oo nafta waxa weeye ruuxda iyo jasadku inay kala baxaan ayaa waxa loo yaqaanaa mowt loo yaqaana markay sidaa u kala baxaan waxaa iilka la gelinaya waa jasadkii laakiin adiladu waxay inoo tilmaamaysaa arwaaxdiina inay xidhiidh la leedahay ayay nusuustu inoo tilmaamaysa marka kaasina waa calaaqa wey waa calaaqa wey imtixaankan qofka la imtixaanayo waa qof naftii ay ku sugan tahay su'aalihii baa la weydiinaya uu jawaabaya uu hadlaya uu taahaya uu raaxaysanaya waxyaabahaasoo dhan waa min calaamaat alxayaa kaasina waa tacalluq waa tacalluqa saddexaad soo ka afraad ka saddexaad tacaluqa afraad waxa uu yahay waa marka lasoo baxo waa marka la soo baxo ee waxa weeye maalinta qiyaame dadku ay xabaalaha ka soo baxaan ilaa jannada iyo naarta lagu dambaynayo noloshaasoo dhan fi lyowm alaakhir maalinta dambe iyaduna waa tacalluq weeye waana ka ugu kaamilsan wey akmalu anwaaci tacalluq waa ka noocaasa weeye waxaw maalinta dambe la noolaanay ka hanaad adduunyada intaynu joogno qofku hadduu seexdo xaalat nowm iyaduna waa tacalluq wey allahu yatawafa lanfusa xiina mowtiha ilaahay baa nafaha oobsanaya xiina mowtiha markay naftu seexato walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt xaaladda noocaasa qofku ee waa nooc dhimasho ah annawmu aru lmowt annawm almowtatu suqra bay yidhahdeen waa dhimasho yar baa la yidhahda calaaqadaasina waa calaaqo qofkiina dhinac waa ka nool yahay dhinac kalena waxa weeye kama noola taasina waa calaaqa calaaqaadkaas waa calaaqaad kala duwan markaynu u nimaadno calaaqada ku saabsanee hadda aynu joogno barzakh xaaladaa dhexe ee u dhaxaysa adduunka iyo aakhiro u dhaxeeya cadaabulqabrigu xagguu ku dhacaya ma ruuxduu ku dhacaya mise badankuu ku dhacaya mise labadaba saddexdaba waa layidhi waxaa la yidhi wuxuu ku dhacayaa ruuxda ayuu ku dhacaya faqad waa qowlgu bacdu ahli sunna laga soo naqliya labadaba waa ku dhacaya badankoo kliyu ku dhacaya ibnuqayim waxa leeya qowlka odhanaya badankoo keliyu ku dhacaya waa aciif waa qowl aadu aciif jirhkoo keliyu ku dhacaya cadaabkaas ama naciimkaas wuxuu asal u yahay arwaaxdu asal u yahay jihkuna waa taabic wey jirhkuna waa taabic wey waa sida shaikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi uu xoojinaya wuxuu asal u yahay waa cadaabka barzakh iyo naciimkiisu ruuxda ayuu asal u yahay iyadaa loo nicmaynaya iyadaana la cadaabaya asal ahaan cadaabku isagu maqsuud iyo ujeedo waxa weeye loogala jeeda jirhkuna taabic buu u yahay taabic buu u yahay sida awgeed qofkii haddii aan lababa aasinba oo gebigiisaba la cuno ama uu baaba'o oo wax la aasaba la waayo arwaaxdiisibaa barsakha ku nool oo waxa weeye naciim iyo cadaab labadaba mutaysanaya hadba ka u qowlkaasaa ugu xoog badan in waxa weeye labadaba uu ku dhacayo laakiin uu asal u yahay ruuxda inuu asal u yahay cadaabka maalinta qiyaame iyo naciimkiisuna labadaba waa ku dhacaya laakiin jasadkaa asala ruuxduna waa taabic wey badlnaahum juluudan hayraha liyaduuquu lcadaab kulama nadijat juluuduhum badlnaahum juluudan hayraha liyaduuquu lcadaab yani juluudda iyo waxa weeye jidhka ayuu asal u yahay cadaabku ruuxduna tabacan ayay ku cadaab mutaysanaysa cadaabulqabriga iyo naciibkiisa adiladiisu aad bay u badan tahay bacdu ahli lbidac muctasilada ay ka mid yihiin baa diidan iyagoo qawaacidooda ku soconaya waxyaabaha samciyaadka ama qaybiyaadka sidaay u diideen ayay waxawey u diideen caqlaaniyiintuna waa la mid oo ilaa hadda kuwa jooga caqlaaniyiinta ee caqliga taqdiisiya waa masaaisha ilaa hadda ay ka hadlaan ay diidaan oo ay odhanayaan haddaynu caqligu wuxuu keenayaa qofkii aynu aasnay haddaynu iilkii dib u qoodno muddo ka bacd cadaabna ugu tegi mayno jannana ugu tegi mayno waxaynu ugu tegaynaa qofkiioo isbedelay ciiddii iyo meeshii aynu kaga tagnay baynu ugu tegaynaa ta noocaasina waa in nusuusta kitaabka iyo sunnada caqli in loo isticmaalo caqli in loo isticmaalo xaqiiqaduna waxay tahay waxyaabahaynu inagu fahmayno awoodda alle subxaanahu wa inaynu ku qiyaasna ma ilaahay awooddiisu way naga duwantahay marka awoodeenna iyo caqligeenna iyo sida aynu fahmayno in haybiyaadka iyo adiladeeda lagula tacaamulo waa mid waxa weeye baaila wey adilada tilmaamaysa aad bay u badan tahay waxaa ka mida qowl llahi tacaala walanudiiqanahum min alcadaabi اladna duna alcadaabi اlakbar waina liladiina alamuu cadaaba duna alik adiladaas saxaabada qaar iyo taabiciintu waxay ku macneeyeen cadaabiyadaa sokeeya inay yihiin cadaabulqabriga inay yihiin wayna jiraan aqwaal odhanaya waa cadaabkii adduunyadoo ah in la laayo iyo wixii lamida ah. laakiin macnahana waa lagu macnayay labadaba in looga jeedo cadaabkii weynaaye jahanamo cadaabyada ka sokeeyey na culimada qaar baa yidhi labadaba waa looga jeeda waina liladiina alamuu cadaaban duuna ali waxaa ka mida ah adilada annaaru yucraduuna calayha uduwan wacashiya wyوma tquum الsaacaة adkhiluu ala fircawn ashad اlcadaab annaaru yucraduuna calayha fircawn iyo waxaa laga hadlayay qowmkiis oo la halaagay naartaa loo bandhigaya guduwan wacashiya gelin hore iyo gelin dambaba cadaabkaasaa la sheeg dabeedna waxaa laga dabageeya wyوma taquum الsaaca adkhiluu ala fircawna ashad اlcadaab cadaabkii weynaana waa laga daba sheegay aayaad badan baynu ka faaiidaysanayna ama axaadiista nabiga calayhi salaau wasalaam yadu xad ma lah waxaa ka mida <clears throat> tashahudka marka la dhammeeyo nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu inoo jideeyey waxyaabaha ilaahay laga magangelaya waxaa ka mida cadaablqabriga ka mida axaadii badan baa ku timi allahuma ini acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi lqabr min fitnat lmaxya wlmamaat min fitnat lmasiix dajaal waxaa ka mid ah axaadiita tilmaamaysa ee saxiixa ku timi nabigu calayhi salaau wasalaam inuu ku soo baxay xabaalaha dabeedna ay maqleen saxaabadu wajba sanqar bay maqleen isagoo salaada usoo baxay nabigu calayhi salaau wasalaam dabeedna waa la weydiiyey nabiga calayhi salaau wasalaam waxau ihi yahuudu tucadabu fii quburiha waa yahuud oo xabaalihii lagu cadaabayo mar kale nabigu xabaalaha baqiic ayuu ag marayay isaga iyo saxaabadiisu dabeedna waxau i tacawaduu min cadaabi lqabr qaluu nacuudu billahi min cadaabi lqabr qaala tacawaduu billahi min cadaabi lqabr saddex jeer buu nabigu kusoo celceliyey mawaaqifta noocaas iyo adilada noocaasina aad bay u badan tahay ku timi saxiixaynka iyo sunanta iyo masaaniidda ku timi marka waxaan leenahay cadaabku waa sugan yihi ciddii waxa weeye mutaysatay cadaabulqabrigu waxa weeye waa sugan yihi haddii uu cadaabulqabrigu sugnaadayna muqaabilkiisu waa sugnaanaya oo naciimulqabri baa sugnaanaya sida aayaadka laga fahmayo axaadiistana laga fahmayo fatucaadu waa la soo celinaya alarwaaxu nafihi ila aljsaadi jidharhkii baa loo soo celinaya waa wixii loo yaqaanay baciga loo yaqaanay uma nufika fiihi ra faida hum qiyaamun yanduruun nafkat lbaciga waxa loo yaqaano israafiil suurka markuu afuufo ama buuqa uu afuufo ayaa qof waliba abaalihiisa kasoo boodaya ilaahayna jirka ayuu dib u soo celinaya kul bni aadama yabla ilaa cajb danab waxa weeye lafta lafdhabarta xaggeeda hoose ku taalla ayaa ka soo hadhaysa minhu yurakabu yowma alqiyaama isaga ayaa qofka laga abuuraya oo waxa weeye laga soo saaraya oo la ysaga geynaya laftaasaa kobcaysa ilaahay dabeedna hilib buu saarayaa kama bada'na wala khalqin nuciidu wacdan calayna wa masalatu lbaci ilaahay ajsaada inuu waxaweeye dib u samaynayo u abuurayo kadibna ruuxdii in lagu soo celinayo wa taquumu waxaa istaagaysa alqiyaama qiyaamadii baa istaagaysa allatii taasoo ahbar allah ilaahay uu ka sheekeeyey biha yada fii kitaabihi kitaabkiisa wa calaa lisaani rasuulihi sal allahu alayh wasalam ee nabiga carabkiisana ama sunnada saxiixa ana lagaga sheekeeyey wa ajmaca isku waafaqeen calayha dusheeda almuslimiina muslimiintuna ay ku kulmeen fayaquumu nnaasu dadku waa istaagaya min qubuurihim xabaalahooday ka istaagayaan lirabbi alcaalamiina rabbiga caalamiinta ayay isu taagayaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa ilaahay baa la taagaya marka xabaalaha laga soo baxo faida hum qiyaamun yanduruun adilo badan baa tilmaamaysa xufaatan iyagoo cagacad bay istaagayaan curaatan qaaqaawad urlan aan gudnayn oo balagtu ay ku taallo watadnu waa u soo dhowaanaysa minhum xaggooda ashamsu quraxda ayaa u soo dhowaanaysa oo ilaahay baa u soo dhowaynay wayuljimuhum waxaa xakamaynaya oo afka ka qabanaya alcaraqu dhididkooda ayaa xakamaynaya dadku markay xabaalaha ka soo baxaan mowqifka laysugu imanay waxaa jira baci wax la yidhaahdo baciga waa in xabaalaha laga soo baxo oo la soo saaro xabaalaha waxaa ku xiga xashir dadka in dabada laga kaxeeyo oo waxa weeye meel la ysugu keeno ywm lxashir waa mowqifka iyo meesha la imanay kaasna waxa weeye xashri baa la yidhahda wyma yaxshuruhum jamiica kaan lam yalbauu ila saacata min anahaar xashrinta iyo ururinta laysu keenayo waa xashriga w marka laysu keeno waxaa laysugu imanaya mowqifkii alla subxaanahu watacaala ugu talagalay oo gaal iyo muslimba nebi aadam laga soo bilaabo ilaa dadka qiyaamuhu uu kacayo khalqigoo dhani ay isugu imanayaan mowqifkaasaa laysugu imanaya marka xashriga waxa weeye dadka laysu keenayo ee dadku ay yaacayaan ee ardulmaxsharka ay u socdaan ilaahay wuxuu tilmaamay qof walba sidiisii in loo soo celinayo dadku iyagoo qaaqaawan bay dhashaan iyagoo aan gudnayn bay dhashaan buhman sida axaadiista ku timi xufaatan curaatan hurlan buhman ay laysa macahum shay wixii adduunya ay haystaan ay ka yimaadeen ayaa dadka la soo saaraya iyagoo cagacad oo qaaqaawan oo aan gudnayn oo aan waxbaba sidan oo sidii alla uu ku abuuray ah ayaa waxa weeye dadkii ay isdhinac caaisha waa tii lahayd alrijaalu wاnisa alaa yanduru bacduhum ila bacdi miyaan hoosta la yska haddii la qaaqaawan yahy nabigu waxau ihi almru ashaddu min an yuhimahum dalik xaaladdu waa ka weyn tahay inay taa daneeyaan oo waxa weeye ragga iyo dumarku ay iseegaan waxyaabaha dhacaya waxaa ka mida ah mowqifkoo shiikhuu inoo sheegay tadnuu minhum shams qoraxdii baa aad loo soo dhowaynaya xadiika miqdaade muslim ku yimi waxa uu tilmaamay tudna shamsu calaa miqdaari miil mayl wax leeg baa loo soo dhowaynaya dadka wax mayl leeg maylka noocaasa raawigu waxa uu leeyahay sulaym bnu caamir laa adri hal huwa miilu lmasaafa aw miilu lmukhula ma kii masaafada maylkii la jarayayba ee masaafada ahaa mise waa maylu mukhula usha indhakuusha looga jeeda isagana miil baa la yidhaahda indhakuusha waata loo isticmaalo ul yar loo isticmaalo kaa yare loo isticmaalaa looga jeeda miya waynu qiyaasaynaa madaxeenna dusheenna haddii laga taaga ka noocaasa intay noqonayso dabeedna dhididkaa badanaya wayuljimuhum lcarab sida xadiikaasi tilmaamay kullun calaa xasabi camalih qof waliba sida camalkiisu uu yahay midbaa dhididkiisu noqonayaa ila alqadamayn cirbaha u joogsanaya midbuu jilbaha u joogsanaya midbuu xundhurta u joogsanaya midbuu u joogsanaya laabta minhum man yuljimhu lcaraqu iljaaman mid buu afka ka xakamaynaya mid buu la sii dhaafaya masaafaad waxyaabahaasoo dhan oo waxyaaba camalku uu keensanayo iyadoo welibana nabigu uu sheegay calayhi salaau wasalaam xadiidka cabdulahi bni cumar saxiixanka ku yimi yacraqu nnaasu ywma alqiyaama fayadhabu caraquhum fi lardi aciina diraaca dadku waa dhididaya dhididkaasi inta aanu soo bixin toddobaatan dhudhun ayuu dhulka hoos u gelaya oo uu qoynaya markuu toddobaatan dhudhun uu qooyo ayuu dib u bilaabmaya markaasuu qofna hafinaya qofna afka u gaadhaya qofna liqaya qof laabta u joogsanaya qof waliba xaalka uu yahay waa marka mowqifka la taagaya markay ciiiigaa dareemaan ayaa dadku waxay dalbanayaan meeshan in laga kaxeeyo meeshay doonaan ha ku dambeeyaan bal meeshanun in laga dhaqaajiyo waata khalqigu ay u yaacayaan ambiyada shafaacadu waa inoo soo socoto wa tunsabu waxaa la taagaya almawaasiinu miisaanada ayaa la taagaya fatuusanu waa la miisaamaya fiiha mawaasiintaas acmaalu lcibaad addoommada camalkooda ayaa lagu miisaamaya faman aqulat kii ay cuslaatay mawaasiinuhu miisaankiisu faulaaika kuwaasi hum lmuflixuun waa kuwa liibaanay wey waman khafat kii ay fududaatay mawaasiinu miisaanadiisu faulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye khasiruu anfusahum nafahooda khasaareeyey fii jahannama khaaliduun ay khaaliduuna waa kuwa ku waaraya fii jahanama jahanama kuwa ku waaraya shiku wuxuu inoo tilmaamay masalatu miisaan wuxuuna inoogu xeji doonaa oo inoo soo socota waxa weeye xisaabta in dadka la xisaabinayo labadaana xidhiidh baa ka dhexeeya miisaanka iyo xisaabta waxaana horeeya xisaabta ayaa horeysa waayo xisaabtu waa liidhaari alcamal camalka in la muujiyo ayaa xisaabta looga jeedaa wixii la sameeyey qofka in lagu caddeeyo xisaabtaana horaysa kadibna waxa ka dambeeya miisaanka miisaankuna waa liljaza sida ayaddana inoo tilmaamayso faman aqulat faulaaika hum lmuflixuun waman afat fi jahannama khaaliduun marka waxa weeye alxisaabna waa lilidhaar almiisaanna waa liljaza xisaabtu waa in waxa weeye qof walba loo bandhiga wuxuu sameeyey maalinta noocaasa waxaasaad samaysay waxa maxaad u samaysay ta noocaasaa xisaaba miisaankuna waa intaa lafteeda la dhaqangeliyo oo waxa weeye miisaan lagu kala sooco hadda miisaankaynu joognaa waxa la miisaamayo waa camalka asaalatan camalka ayaa la miisaamaya waxaa kaloo adiladu tilmaanta qofka laftiisa in la miisaamay waxaa kaloo adiladu ay tilmaantay suxuftii ama waraaqihii acmaasha lagu qorayna in la miisaamayo saddexdaba adiladu waa tilmaantay adilada tilmaamaysa camalka in la miisaamayo waa ta badanee asalka ah wanadacu lmawaasiina alqisطa liywmi اlqiyaama falaa tudlamu nafsun shaya cumuumaadka miisaanku waxay tilmaamayaan waxaa la miisaamayaa inuu camal yahay faman khafat mawaasiinu waman aqulat mawaasiin waxaa cuslaanayana waa camalkii wanaagsanaa camalkii xumaana waxa wey waa fududaanaya marka qofkii dunuubta badan sameeyey camal wanaagsanna aan la iman miisaankiisu waa fududaanaya ama hawadaabuu ku duulayaaba kafad maran buu noqonaya waxaa kaloo la miisaamaya qofka laftiis wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaau wasalaam inahu la yuta brajul caiimi samiini ywma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda uma qaraa qowlahu tacaala fala nuqiimu lahum ywma alqiyaamati wasna wlxadiiu fi axiixayn nin gaala oo aad u weyn xagga jidhka ayaa la keenaya dabeedna miisaanka la saaraya qiimo yeelan maayo miisaan yeelan maayo nin muslima oo nis yar oo ka muuqaal yarba ka cuslaanaya waayo waxaa xaqiiqada wax la miisaamaya waa camalka la sameeyey laakiin adiladaas waxay tilmaamaysa waxaa la mid ah xadiidkii cabdilaahi bni mascuud atacjabuuna min diqati saaqay atadxakuuna min diqati saaqay markay cabdilaahi bni mascuud ku qosleen markay dabayshu ku soo dhacday isagoo geed caday caday ka goosanay ayaa waxay ku qosleen mishihiisu sida ay u dhuudhuuban yihiin dabeedna nabigu wuxuu ugu jawaabay ma waxaad ku qoslaysaan mija dhuubnaantiisa lahumaa aqalu cinda allahi aw ywma alqiyaamati min jabali uxud maalinta qiyaame miisaanka buurta uxud waa ka culus yihiin lugaha dhuudhuubanan waa cabdulaahi ibnu mascuud iyo ninka gaalka aba marka laysu geeyo qofka in la miisaamaya kasoo baxaysa laakiin cibrada waxa lagu cuslaanayo ama lagu fududaanaya waa camalka la sameeyey xadiiubiaaqana wuxuu daliil u yahay suxufta in la miisaamaya oo laa ilaaha ila allah oo fii biaaqa ku qoran ayaa kafad la saaraya waxaa kaloo la keenayaa sijillaad kaloo badan oo sagaal iyo sagaashana mid waliba ilka aragti ay tahay oo dembiya dabeedna waxaa ka cuslaanaysa buuggii ay ku qornayd kalimatu laa ilaaha ila allah faqat waa suxuftii wey intaba waa la miisaamaya laakiin tixgelintu waxay tahay waa camalka la sameeyey ayaa suxuftana saamaynaya oo midna cuslaynaya midna khafiifinaya jidhka biniaadamkana saamaynaya midna cuslaynaya midna khafiifinaya markaa muhimmadu waa camalka camalka ayay xaqiiqadu tahay yaa la miisaamaya camalkooda culimmada qaar waxay idhaahdeen waa dadka muminiinta ah wixii muslima ama ahlulmacsiya ha noqdo ama ha noqdo dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ah ha noqdo dadkaasaa la miisaamaya laakiin gaalada la miisaami maayo culimmada qaar baa sidaa yidhi waayo dee waaba gaal waxa wax loo miisaamaya waa qofkii wanaag sameeyey xumaanna sameeyey ama labadaba laga filayay laakiin gaalka wixiis waa wada xumaan wanaagga uu sameeyeyna aadanaya adduunyadu ku qaadanaya xata ida afda ila alaakhira lam takun lahu xasanaatun yujza biha sida xadiidka muslim uu tilmaamay qofka gaalka ah hadduu axsaan sameeyaba adduunyada lagu siiya nolol fiican lagu siiya oo loogu abaalgudaa laakiin maalinta qiyaame qof gaalnimo ku dhintay si kasta hadduu u wanaagsanaa adduunyada oo bimacnaa uu wax samafal badan uu samaynaya maalinta qiyaamo wuxuu imanayaa isagoo aan wax camala lahayn sida awgeed baa culimmada qaar waxay leeyihiin gaalada acmaashooda lama miisaamayo waayo wax la miisaamama meesha ma taalo kafada gaalnimada waxba la saari maayo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa la miisaamaya oo wanaagga ay sameeyeen meel baa la saaraya xumaanta ay sameeyeenna dhinac baa la saaraya gaalnimada ayaa dhinac la saaraya dabadeedna wixiiba waxa isku fuuqsanaya gaalnimada waqadimna ila maa camiluu min camal fajacalnaahu habaan manhuura yani habaan manhuura waxaa lagaga dhigayaa miisaanka wax allaale wixii ay sameeyeenee gaalnimo iyo wixii gaalnimada ay ku sameeyeen baa la keenaya dhinac baa la saaraya dabeedna hawaday ku duulaysaa oo dabaysha ayaa qaadanaysa khilaaf baa ku jira Eh, laakiin haddii la yidhaahdo waaba la miisaamaya miisaankaasi ma aha miisaan uu ka dhalanaya jaza uu ka dhalanaya maaha waayo mar walba natiijada waa ogna waa miisaanun waxa weeye xaalkooda lagu cadaynayo oo camalkooda waxa weeye habaan manhuuran lagaga soo qaaday eh, laakiin dadka kale muslimiinta abaa la miisaamaya iyagana qaybaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya dad uu cuslaanayo miisaankooda oo uu ku cuslaanayo camalkii wanaagsanaa oo dadkii saalixiinta ah ahluljannaay noqonay oo si toosabay jannada u gelaya ibtidaa iyo qolo uu miisaankoodu fududaanayo miisaankooda uu fududaanayo yacni camalkii wanaagsanaabaa ku yaraanaya dembigooda badanaya kuwaasina cadaabkay mutaysanaya ilowba ila waa la cadaabaya malihi laakiin waa taxta almashiiya cadaabkay mutaysanaya qolana waa qoladii ay isleekaatay waa ahlulacraafkii wey tasaawad xasanaatuhum wa sayi'aatuhum iyagana marka waxa weeye muddaa la xabisayaa waxaa la raacinaya qolada miisaankooda oo cuslaaday waxaa ka mida dad muslimiinta ka mid oo aan laba xisaabinayn xisaabtaba aan maray oo aan la xisaabinayn waa kuwa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ydkhuluuna aljannaa bila xisaabi walaa cadab watunshar waa la nashrinaya addawaawiinu dawaawiintii baa la nashrinaya waa buugaagtii yani maa yudawanu fiih waa wixii acmaasha lagu qorayay waina calaykum la xaafiiin kiraaman kaatibiin waa wixii acmaasha lagu qorayay wahiya yadu saxaa'if lacmaal acmaasha suxufteedii weeye faaakhidun waa mid qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi acanta midig waaakhidun waxaa kamida mid ku qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi acanta bidix wa min waraai ahrihi xaggiisa dambana ka qaadanaya kama qaala subxaanahu watacaala wakula insaanin qof dhammaantii alzamnaahu waa ku ilzaamina aa'irahu ay camalahu camalkiisa fii cunuqihi qoortiis wanuhriju lahu waa usoo saaraynaa ywma alqiyaamati maalinta qiyaame kitaaban kitaab yalqaahu uu la kulmayo manshuura xaaluu yahay mid loo fidiyey oo la tusayo camalkiisa la tusayo wwudica alkitaab ay kitaabu kuli axad fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna ya waylatana iqra' kitaabak waxaa lagu odhanaya kitaabkaaga ahri kafaa binafsik maalinta laa ummiya qof ummiya oo laleeyahay waxba ma ahriyo maalinta noocaasa ma jiro kii ummiga ah qaari buu noqonay cala aqal kitaabkiisa waa ka adagya iqra ahri kitaabaka kitaabkaaga kafaa binafsika naftaada waa kuugu filan yahay kitaabkaas alyawma maanta maalintaa la joogo calayka dushaada xasiiba ay muxaasiba kitaabkaagaa kuugu filan mid waxa weeye ku xisaabiya kitaabkana sida alla uu tilmaamay waxaa la ysaga dhiibaya qacanta bidix dadka gaalada ah ama waciidka mutaysanay qacanta bidix oo welibana xagga dambe looga dhiibay labadaasaa laysu raacina dadka wanaagsan ee muminiinta ana midigtaa looga dhiibay waxaa la sheegay qolyo markay maleen masaladan maqleen ka dhigtay caado ka dhigtay qofkooda dhintay inay kaba gooyaan waxa weeye qacanta bidix si midigta looga dhiibo oo bidix waxa wey looga dhiibaba loo waayo dad baa isku dayay marka laakiin ta noocaas waxa wey waa maangaabnimo waayo alla subxaanahu watacaala waxba kuma aha qofko sidiisiiya inuu soo celiyo inuu soo celiyo marka ka noocaasa haddii xitaa gacantiisa aan lababa soo celin waayo ilaahay dadka wuxuu soo celinaya iyagoo dhan kama badana awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna ayaa la soo celinaya laakiin waxa weeye haddii sideedaba xitaa loo daayo ujeeddadu waxay tahay in laga sooco dadkii midigta xagga hore looga dhiibay xagga dambaa looga dhiibay min waraai ahri sida aayaddii suurat linshiqaaq ay tilmaamayso wayuxaasib allah ilaahay waa la xisaabtamaya alkhalaa'iqa khalaa'iqda ayuu la xisaabtamaya wayahlu xisaabtii baa la cadaynaya maxay xisaabtu tahay wayahlu waa la gaar noqonayaa alleh bicabdihi lmumin addoonkiisa muminka ah fayuqariruhu waa ku sugaya biunuubihi unuubtiisa yani dembigaa ma samaysa maalinta noocaasa saacadda noocaasa haabuu odhanay unuubtiisa lagu sugaya waa waxa ardiga loo yaqaano kama wusifa dalika sida masalada loogu sifeeyey fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada lagu tilmaamay loogu cadeeyey ama alkufaaru gaalada miya falaa yuxaasabuuna la xisaabin maayo muxaasabata man mid xisaabtii tuusanu la miisaamayo xasanaatuhu wa sayi'aatuh wanaagiisa iyo xumaantiisa fainahu maxaa yeelay laa xisaaba lahum wax xisaaba iyagu ma laha wax wanaagana ma laha oo la miisaamo walaakin hase yeeshee tucaddu waxa la waa la dul joojinaya wayuqaruuna biha waa lagu dul sugaya wayujsawna biha waa lagu abaalmarinaya waayo hore wataynu usoo tilmaanay xataa acmaasha in loo kala badinayo aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illah zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bima kanuu yufsiduun gaalada laftooda way kala cadaab badan yihin marka mid walba waxa uu geystay ayaa loo koobaya oo loo ururinaya oo lagu sugaya kadibna abaalkeedii baa la marinaya waana kala badsanaya naam saasaa fiican naam fainahu laa xasanaati lahu xisaab baa igu taalla saasaa wanaagsan fainahu laa xasanaati lahum wax xasanaada iyagu ma lah waayo waxaa la sheegay inaan la xisaabinayn xisaab qof wanaag iyo xumaan leh oo laysdhinac dhigayo labada keebaa culus oo badan waxaa loo xisaabinay oo miisaanka aan loo saaray camalkooda wax xasanaada ayaanay lahay fainahu laa xasanaati lahum waxaa kale jira waxa loo yaqaano xisaab iyo cardi shiikhu tan uu inoo sheegay waa waxa cardiga loo yaqaano markii nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam xadiikii saxiixaynka man nuuqisha alxisaaba cudi ka lala niqaasho ee xisaabta lagu adkeeyo ee lagu celceliyo ee si fiican loola dooda loola niqaasho ka noocaasa cadaab buu mutaysanaya ayaa caaisha waxay tihi sawto alla uu leeyahay fa yuxaasabu xisaaban yasiira nabigu waxau hi inamaa dalika alcard kaasi bandhig baa la yidhaahda waa nooc xisaabta ka mida ah. waa ka hadda uu inoo macnaynayo yuxaasib llah lkhalaa'iq wayahlu bicabdihi lmumin qofka muminkaabaa loo yeedhaya fayacridu calayhi unuuba unuubtiisaa loo bandhigaya hal facalta ywma kada kada wakada fayaquulu nacam unuub badan baa loo taxaya xata ida qararahu biunuubih wara'aa fii nafsihi anahu halak qaala satartuha calayka fi dunya wa ana akfirha laka lyowm marka suaalaha noocaasa loo bandhigo ee mid walba uu ku waasho waan samey maalinta noocaas ayuu alla wuxuu odhanaya adduunyadii waan ku asturay maantana waan kuu dambidhaafaya waa loo dambidhaafay laakiin xisaabta haddii laysku adkeeyo waxa weeye iyada waa lagu cadaab mudanaya hada wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina mxamed walih wsaxbi wslm No. Ah. ma wixii laga toobad keeno waa la miisaamaya ah. haddaanu de noqon bilaa xisaab haddaanu ka mid ahayn waa la miisaamaya waa la miisaamaya yani haddaan wax dambiya